الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد ومكتبة إمام الشافعي oo ku taala magaalada Hargeysa ka soo horjeedka diyaaradda ama khayriyada waxaan halkan idin ku soo gudbinaynaa kitaabka ciwaankiisu yahay matnu lubul usul fi usul al-fiqh wad-din وإسكال ليهي للشيخ الإسلام القاضي القضاة أبي يحيى زكريا ابن محمد ابن أحمد ابن زكريا الأنصاري وزكريا الأنصاري لو يغانه kitaabka af soomaaliya noogu faahfaahiye asheikh moxamed maxamuud caduur alkhaashic wuxuu kitaabkani ka tirsan yahay kutubtii dowrada ahayda sheikhu uu ku dhigayey masaajidka masjidu nuur kitaabkana waa kitaabkii saddexaad ee usuul fiqiga sheekha uu ka dhigo waa silsiladii sidaa ayay noogu socotaa waa habeyntii diyaarintii maktabata imaamu shaafici ee ku taala magaalada hargeysa sidayn hore usoo ishaarnay wixii dheeraada intaa kala soo xidhiidh telefoonada kale ah konton iyo kow eber lix toddoba toddoba iyo afar afar toddoba hal sideed sideed eberkana waa dersigii koowaad sidaa iyo ka faa'iidaysi wanaagsan wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد لب الأصول وهو مختصر جمع الجوامع لتاج السبك في أصول الفقه والدين waxaynu maanta oo ay bishu tahay bishii jamaadul uula la odhan jiray kowdeedii aynu bilaaban doonaa sanadka kun afar boqol sideed iyo soddonka ee hijriga ah waxaynu bilaaban doonaa biidni illaahi tacaala kitaabka lubul usuulka loo yaqaan matniga lubul usuul oo ka tirsan cilmigan usuulka ah ama cilmigii usuululfiqiga ah uu lahaa sheekha loo yaqaano zakariya alansaari wuxuuna ka soo gaabiyey kitaabkii la odhan jiray jamcu ljawaamic ee uu lahaa ibnu subki uu lahaa oo uu isaga laftiisa ku tilmaamay inuu kitaabka ka soo ururiyey wax ku dhadhow ilaa boqol matni ama boqol kitaab oo kutubtii fanniga ah ayuu ka soo ururiyey kitaabkani sida inoo muuqata waa usuululfiqhi fanigii la odhan jiray fannigan usuululfiqhiguna waa fanni aad iyo aad u qiimo badan culimmadu waxay yidhaahdeen qofku haddii faqiih uu yahay ouna usuuli ahayn ama usuuli uu yahay oo uuna faqiih ahayn nisbada ka dhaxaysa waa tan oo kale ayaa la yidhaahdaa qofka usuuligii ihi waa nin haysta qalabka yaree tastiga ee wax lagu baadho ee dahabka ka xun iyo ka fiican lagu kala baadhe lagu kala ogaado haddaad usuuli tahay waxaad haysataa qalabka ah dahabkii baa kaa maqan oo fikigiiya maxaad baadi qalabkii lagu baadhayay unbaad wada tahay kii aad baadhayey oo fiqigiiyana waa inaad heshaa markaa waxay yidhaahdeen culimmadu haddii uu qofku faqiih yahay uuna usuuli ahayn waa nin cagta iyo dahabka shaqaynaya oon kala garanaynin kiisa fiican iyo kiisa xun waxaa ka maqan wixii lagu kala saarayey dahabka ka fiican iyo ka xun wixii lagu kala saarayey ayaa ka maqan sidaa darteed qofka waxaa loo arkaa si kale marka loo dhigo qof bad isku tuuraya baddaa gunta waxa ugu jira dahab iyo dhooba labaduba way ku jiraan haddaba qofku markuu kitaab fikiya bilaabanayo waa nin badda isku tuuraya oo madax madax iskugu tuuraya oo gunteeda hoose doonaya inuu dahab kala soo baxo hadduu usuuli yahay dahab buu ka soo raranayaa bay yidhaahdeen ninka faqiih ninka fiqiga bara islihi dahabkaasuu soo raranaya ila wixii dahabka lagu baadhayay qalabkiibuu sitaaye haddii uuna usuuli ahaynna dhoobuu soo raranayaa bay yidhaahdeen dhoobo waa labadan arday ee fiqhiga wada dhiganaya ayaa ka usuulka aqoonta u lihina wuxu uu kitaabkan kala baxaya ayaa jawaahir iyo dahab noqonaysa ka aan usuulka aqoonta u lahaynna waa ninka intuu badda galo dhoobaduu soo raranaya ma kala garanayo wixii lagu kala garanayay dahabka iyo kayrkii kolka usuulku waa waxa lagu kala garanayo masaa'ilka kuwa maxaanku idhaha qawiga ah iyo kuwa aan qawiga ahayn meelahaad ku kala garan doonto ayuu ka mid noqonaya usuulku culimada qaarkood waxay yidhaahdeen ninku hadduu usuuli yahay oo cilmiga usuulka u aqoon u leeyahay laakiin uuna faqiih ahayn ee fiqhigu uu ka maqan yahay ninkaasi wuxuu noqonayaa ama uu yahayba bay yidhaahdeen waa nin maxaanku idhaha dabiib ah waa dhakhtar laakiin wax dawe ama hayo waa nin dhakhtaro ah oo suu kuu baadhayo adan malaynaynin dhiiguu kaa qaadayaayo kaadiduu kaa qaadayaayo saxaradu kaa qaadayaayo tashkhiis buu samaynaya xanuunkii ku hayay markiiba intaasoo meelood baad ka bogtaa laakin dawo uu ku siiya ma hayo waa usuuli qofku haddii uu yahay mataqaanaa faqiih uu fiqiga garanayo laakiin usuulku uu ka maqan yahay wuxuu isna ka dhigan yahay bay yidhaahdeen nin cadarla ah oo wax alla wixii adduunka kiniin iyo irbada jiray loo keenay aqoontiisu waa cadar kana udgoon iyo kana aan udgoonayn kana qiimal iyo kanaan qiimo lahayn shaqadiisu cadar bay ahayd cadar bay shaqadiisu ahayd laakiin maxaa loo keenay dawooyinkii adduunka dhan baa la yidhi kaala iibso iibi adaa wada haystaa la yidhi dawooyinkii o dhan adaa gacanta lagaa soo geliyey haye dawooyinkani bakteriyada way la dagaalamaan oo xanuuno badan oo lagaga bogsan lahaa way jiraan laakiin yaa u sheegaya de aqoontii male xanuunkabe tastigii yaraabaa ka maqane baalkii lagu baadhayey ee ku odhanaya waxa ku hayaa waa hargab ama waxa ku hayaa waa caynkaa ah, ayaa ka maqanuna aqoonteediiba haynin waa faqiihaa cadarlaha ah cadarka waxa loogu nisbeeyey dee fiqigu waa shay qiimo leh waa cadar leh laakiin haddana waxa loo dhiibay wax alla wixii bakteriyada la dagaalamaya iyo dhibaatada si alla si uu yidhaah baadba garo culimada qaarkood waxay yidhaahdeen markay eegayeen usuulka iyo markay eegayeen iyo fiqhiga ama ninka maxaan ku dhaha usuuliga ah iyo ninka faqiiha ah waxay yidhaahdeen usuuligu waa nin hub sameeya waa ninka hubka sameeya qoryaha uu sameeya maxaan ku kuwa waaweyn buu sameeya lidka diyaaradaha lidka kaaraha lidka dadka wax kasta uu samaynaya qori dhan buu ninkani samaynaya laakiin qori oo dhan ha sameeye oo sanxadii u garanayaaye hadduuna fikiga aqoon ulahay waa fulay qori dhan uu sameeya laakiin waa fulay oo ku dagaalami maayo dee ushaadhaanta markaa soo maa ushaadhaanta kolka waxaa loo baahan yahay qofku haddii uu usuuli yahay uu usuulka aqoon uleeyahay inuu faqiihna noqdo uu fiqiga aqoon u leeyahay qofku haddii uu faqiih yahay uu fiqhiga garanayo waa inuu usuulina yahay oo cilmigan usuulkana uu garanaya labadaasi inay kala hadhaan ma aha weli miyaad aragtay nin la leeyahay labadaada lugood midna kab ku xidho midna adigoo cagaagan bax maxaa u dhaanta ninkaasi inuu isagoo cagaagan iska wada baxa soo maaha kolka waxaa loo baahan yahay qofku inuu labadaa wada barto fiqhiga iyo usuulka una kala reebin ba la rabaa insha allahu tacaala kolley sheekheena waxaynu arki doonaa casharkeenna dambe ee mabaadida aan doonayna inaan kaga hadalno mabaadida fanniga ayaynu ku arki doonaa ciddii ugu horreysay inuu imaamu shaafici ahaa kitaabkan haddaba lubul buu sheekhu u bixiyey magaciisa lubul usuul Er, waa ereygii usuulkii aynu naqaanay ama inoo imanayeyba usuulkii inta lubbiga u ah ama inta khulaasada iyo dhuqda u ah ama inta labeenta u ah usuulka labeentiisii weeyi haddaba ama dhuqdiisi iyo wadnihiisii weeyi usuulka wadnihiisii ayuu noqonayaa lubigu waxaa midhaha loo qaybiyaa lubi iyo qishir baa loo qaybiyaa diirka sare iyo intii la daboolayay ee diirku uu ku dahaadhnaa haddaba diirka sare cid kasta oo indhale uu u muuqdaa usuulka kale wuxuu ka hadlayey buu kuhi deerkii sare intaa yare cid kasta iskaga muuqata ayuu iska ahaa laakiin kan markaynu eegno waa lubigii waa intii dahaadhnayd ee xikmadda loo qariyey ee macaanayd weeyi ayaan halkan kusoo buu sheekhu leeyahay waynu arki doonaayo masaa'il runtii aad iyo aad u tiro badan ayuu meesha keeni doonaa wuxuu kitaabka lubul usuul ah ka soo gaabiyey kitaabka jamculjawaamica la yidhaa jamculjawaamic ayuu ka soo gaabiyey uu lahaa sheekhii ibnu subki uu lahaa ayuu ka soo gaabsaday jamculjawaamica oo taaju subki uu lahaa ayuu ka soo gaabsaday jamculjawaamicana sheekhu markuu muqadimadiisa ka hadlayey wuxuu yidhi boqol kitaab ayaan ku soo ururiyey buu yidhi intii ka dhaqaaqaysay aan kitaabka iskugu keenay buu yidhi boqol kitaab waynu arki doonaayo culimmada uu wax ka soo qaadanayo ama uu eegayaa nooc kasta way noqonayaan nooc kasta way noqonayaan oo waxaad arki doontaa meelaha maraajicda ah ee lagu odhanayo mas'aladan way ka hadleen cid kasta way yeelanaysaa waxaad arkaysaa shaaficiyada kutubtoodii waxaad arkaysaa maalikiyada kutubtoodii waxaad arkaysaa xanafiyada kutubtoodii waxaad arkaysaa xanaabilada kutubtoodii waxaad arkaysaa xataa muctazilada kutubtoodii wax kaste way isku wada jiraan oo waxa weeye masaa'ilka la baadhayo waxaa la eegaya xataa mararka qaar waynu arki doonaaye sharaxa jamculjawaamica oo kale waxaad arkaysaa nin odhanaya sawaabku waa sidaa muctazilada mas'alo kaste ma aha oo mas'ale kasta muctasilada ku saxan ma oranayo laakiin mas'alu soo qaadanaya laga doodaya mas'aladaasi madkay adkaato ayaa laga yaabaa ragga qaarkood waa la kala aragti duwanaanayaaye rag odhanaya anigu sidaas aban qabaa way ku taallaa sharxa jamculjawaamica markii dambu ogaaday sidanuu tasxiixinayo inay tahay sidii muctasilada markaasuu haddaan ogahay buui sidii muctasilada inay tahay walle maanan tasxiixiyeen walaba xaquun baad rabtaa cid dooni ha lahaatee cid dooni ha wadatee xaquun baad rabtaa cid dooni ha wadatee meeshuu xaqu yaallo unbaa laga rabaa sheekh inaad inaad adigu tidhaahdo halkaasaan taageeraya matnu lubi waa matniga lubulusuulka bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay magiciisa ayaan ku bilaabanay kitaabkan ama aan ku bilaabanaynaa ereygaa bismi illaahi araxmaani araxiim sheekha zakariyulansaari ma lahayn oo kelmadani inankiisii muxibuddiin la odhan jiray oo intii sheekhu noolaa dhintay welibana qarqoomay oo biyo ku dhintay inankaa ayaa bismi illaahi araxmaan araxiim ugu daray sheekhu laakiin kitaabkiisa matni yaroo wuxuu ka soo qaaday un alxamdu lilah uu ka bilaabanayo alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u ahaatay alladii allaha oo wafaqanaa nawaafajiyey ama nawaawaafajiyey lilwusuuli gaadhid ayuuna waa waafajiyey ilaa macrifati lusuul usuulka gerashadiisa aanu gaadhno ma had yaa iskale buu sheekhu yidhi alxamdu lilaah aladii wafaqanaa lilwusuul ilaa macrifati lusuul mahad waxaa iskale buu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaa mahad iskale ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa ama aan ugu xamdiyayaa buu yidhi aladii wafaqanaa lilwusuul ilaa macrifati lusuul qaacidadu maxay ahayd culimo ismu lmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq ismiga mawsuul oo aladii ah iyo siladiisa oo wafaqanaa ah mushtaq baa lagu awilayaa ismi faacil ah ismulmawsuul maca silatihi fii quwati lmushtaq muxuu noqonayaa markaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayuu u ahaaday allihii almuwafiqi waafajinayey lilwusuuli gaadhid ilaa macrifati اlusuul usuulka gerashadiisa anu gaadhno allaha ayaa mahad iska leh almuwafiq bay kolkaa noqonaysaa ismu lmawsuul maca silati fii quwati lmushtaq almuwafiq haddaba almuwafiq markaynu nidhaa xamdigaa uu asha ku macrifeeyey uu sheekhu yidhi mahad oo dhan ilaahay baa iska leh xukunka halkaa yaala tacliiq buu sameeyey tacliiq wuu tacliiqiyey sheekhu qaacido kale ayaa tidhaahda tacliiqu lxukmi bilmushtaqi yufiidu ciliyata maa minhu lishtiqaaq haddii xukunka lagu xidho shay mushtaq ah wuxuu daliil u yahay ama uu ina fahansiinayaa mushtaqa mushtaqu minhugiisu inuu sabab u yahay haddaba alxamdulilah ilaahay baa mahadle mahad yeelashadii ilaahay uu mahadda yeeshay wuxuu ku xidhay almuwafiq oo mushtaq ah almuwafiq mushtaqu minugiisa oo masderkiisa ah ayaa cilo u ah hadaba almuwafiq bal haddaba wafaqa masderkeegii keena tawfiiq wuxuu noqonayaa sheekhu kii oo yidhi oo kale alxamdu mahadi lilaahi ilaahay bay u sugnaatay litawfiiqihi waafajintiisa ayay ugu sugnaatay iyaana annaga uuna waafajiyey lilwusuuli gaadhid ilaa macrifati lusuul cilmiga usuulka aanu gaadhno ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa buu yidhi sheekhu tawfiiq tawfiiqda iyo waafajinta cilmiga usuulkaa uuna waafajiyey taa ayaan ilaahay ugu mahadnaqayaa buu yidhi subxaanahu wa tacaala atawfiiq waa kelmad qaaliya weeyaan waxaynu garanaynaa ilaahay hadduu shayga xaqa ah ku waafajiyo mahad yahay inaad u mahadnaqdo ayuu ilaahay kaa mudan yahay subxaanahu wa tacaala kol hadaba hadduu ilaahayna waafajiyey gaadhidda aanu gaadhayno cilmiga usuulka ah garashadiisa taasaanu ilaahay uga mahadnaqi subxaanahu wa tacaala ilaahay ayaanu u mahadnaqaynaa taasaanan ilaahay uga mahadnaqaynaa alxamdu mahadi lilaahi ilaahay ayay u ahaatay litawfiiqihi waafajintiisa iyaana annaga uuna waafajiyey bayna ugu ahaatay muxuuna waafajiyey lilwusuuli gaadhid ilaa macrifati alusuul cilmiga usuulka loo yaqaano gerashadiisii aanu gaadhno ereyga wusuul waa masder ficilkiisuna wasala buu ahaa fucuul buuna inoogu yimid oo waad aragtaa waa lilwusuul ilaa macrifati alusuul ereyga usuulihi waa jamcu aslin asalkana wuu inoo iman doonaa adilada isagoo lagu macnaynayo macrifaduna waa garashada waxay culimada qaarkood yidhaahdeen jahligu uu ka horreeyey sidaasaan ilaahay loogu idlaaqin oon ilaahay waa caarif aan loo odhanin siday culimmadu u badan yihiin walow qaarkood ay yidhaahdeenba waa lagu idlaaqi karaayo xadiidkii baanu ka qaadannay ilaahay garo markaad barwaaqada ku jirto yacrifka fi shidda wuxuu ku garan doonaa markaad dhibaataysan tahay yacrifka yaa faacil u ah yacriftaa allah baa faacil u ah kol hadii ilaahay faacil u noqday xadiidkaa waxaanu ka qaadanay bay yidhahdeen in lagu sifayn karayo laakiin culimadu sida kaley u badan yihiin ilaahay caalim baa la yidhaaye caarif lama yidhaahdo qodobkaa horta ilaahay wuu ugu mahadnaqay subxaanahu wa tacaala waa cilmiga usuulka ah berashadiisa inaad gaadho waxay ka dhigan tahay ninka kitaabkan maanta maraya cilmigii usuulka ahaa inuu barto wuu gaadhay usuulka garashadiisii iyo berashadiisii waad gaadhaye ka sheekeeyen waayo kitaabtani waa kitaabtii usuulka loo arkayey inay tahay dee maxaanku idhahdaa kuwii ugu adadkaa lubigan iyo jamculjawaamica iyo waa kutub runtii aanan fududayn weeyi ama aan si fudud loo odhan karaynin weeyi wayasara uu fudaydiyey lanaa annaga ayuu noo fudaydiyey suluuka manaahija wadooyin inaanu qaadno biquwatin bisababi quwatin quwad sababteed owdacahaa uu ku abuuray ama uu dhex dhigay fi lcuquuli caqliyada uu dhex dhigay wuxuu halkana kaga hadlayaa sheekhu sadarkan dambe ka hole ilaahay tawfiiqda ayuu ugu xamdiyey uu waafajiyey gaadhidda la gaadhay macrifada usuulka tanna wuxuu sheekhu ilaahay ugu mahadnaqay fudaydinta uu inoo fudaydiyey wadooyinka loo maro wadooyin buu ilaahay inoo fudaydiyey loo maro wadooyinkaa waxaa ka mida kutubta aan soo qaadanay iyo duruqdii ay lahaayeen ayaa ka mida ilaahay waynu ugu mahadnaqaynaa subxaanahu wa tacaala kolka wadooyinkaa haddaba laynoo fudaydiyey ee aan ku qaadayno maxaanku idhaahdaa ama aan ku marayno duruqda usuulka aan ku marayno waa awood caqligeenna uu dhex dhigay awoodda caqligeenna uu dhex dhigay baa garan karaysa qaaciidadan oo dariiq lagu macnaynayo iyo qaacidadan kale oo dariiq kale lagu macnaynayo qawaacidkan usuulka oo midiba ay dariiq tahay caqligaagaa garanaya waayo qof waalani waxbaba ma garta dee qofku hadduu waalan yahay muxuu garan mawsuul buu ku baran ama wax kale kuma baranayo wayasara wuu fudfudaydiiyey lanaa annaga ayuu noo fudfudaydiyey suluuka manaahiija manaahij iyo wadooyin qaadidoodiibuu noo fudaydiyey biquwatin bisababi quwatin quwo iyo awood darteed buu noogu fudaydiyey owdacahaa uu ku abuuray ama uu wadeeca dhigay filcuquuli caqliyada dhexdooda uu wadeeca dhigay halkaa waxaynu kaga baxnay xamdaladii iyo wixii ilaahay ku tacalluqayay subxaanahu wa tacaala inaynu halkaa kaga baxno salligii iyo salaantii oo rasuulka ama nebiga salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi la xidhiidhayay buu doonayaa halkan inuu inoogu arko wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa muxammedi nebi maxamed dushiisa ha ahaato wa aalihi rasuulka aalkiisa dushiisana ha ahaato wa saxbihi rasuulka asxaabtiisa dushoodana ha ahaato alfaa'iziina ee ku guulaystay min allaahi xagga alle kaga guulaystay bilqabuuli aqbalka kaga guulaystay ilaahay aqbalay subxaanahu wa tacaala wuxuu sheekhu u soo wareegay inuu rasuulka ku salliyo uu salaamo ayuu u soo wareegay iyo aalkiisa iyo asxaabtaba wuxuu idhi wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa muxamedin nebi maxamed dushiisa ha ahaadaan ilaahay baa ina amray inaan rasuulka ku sallinno oon salaanno ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiyi yaa ayuha aladiina aamanuu saluu calayhi wasallimuu tasliima sala allahu calayhi wa calaa aalihi wa asxaabihi wasalam waxaynu arkaynaayo inoo muuqata in layna leeyahay ilaahay iyo malaa'igta ayaa ku salliyaysa ee kuwa mu'miniinta ay ku salliya rasuulka sala allahu calayhi wasalam nebiga waynu ku salliyaynaa oo waynu salaamaynaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam wasalaatu salaad iyo wasalaamu salaami calaa muxammedin lamahadiyaha dushiisa ha ahaato waa rasuulkeenna sala allahu calayhi wasalam salligaasina waa waajib walow waaba laysku khilaafay xilliga uu waajib noqonayo wa aalihi aalkiisa dushiisana ha ahaato wa saxbihi asxaabtiisa dushiisana ha ahaato alfaa'iziina ku guulaystay aalka iyo saxaabaduba bilqabuuli aqbal ayay ku guulaysteen min allaahi xagga alle laga aqbalo ilaahay ayaa aqbalay subxaanahu wa tacaala haddaba jaar iyo majruurka min allaahi ah wuxuu ku tacalluqayaa qabuulka ka dambeeya waxaa kaloo dhici kara jaar iyo majruurka min allaahi ihi inuu ku tacalluqayo alfaa'isiinka ka horeeya alfaa'isiina ku guulaystay min allaahi xagga alle kaga guulaystay oo kaga guulaystay baynu odhan ama alfaa'isiina ku guulaystay bilqabuuli aqbal ku guulaystay min allaahi xagga allana kaga guulaystay halkaa qodobkii saddexaad oo inuu rasuulka sala allahu calayhi wasalam ku salliyo ah ayuu sheekhu halkaa kaga soo baxay nebiga ayuu ku saliyey iyo aalka iyo asxaabtaba ayuu ku saliyey sheekhu wa bacdu intaa kadib kelmadda bacdu ah waxaa la yidhaahdaa kelimatun yu'taa lilintiqaal min usluubin ilaa usluub kelimatun waa kelmad yu'taa lala yimaado lilintiqaal marka laga guurayo min usluubin usluub oo loo guurayo ilaa usluubin usluub kale waxaana loo badan yahay inay tahay faslulkhitaab walow waaba laysku khilaafay ciddii ugu horraysay eh kelmadda wabacdu ah rasuulku wuu la iman jiray khudabka markuu ku jiro wuu la iman jiray walow ay tahay ereyga uu rasuulku isticmaalayay amaa bacdu amaa buu isticmaali jiray amaadaa oo naaib ka ah mahmaa oo amaadu mahmaa bay naaib ka tahay wowganina wuxuu naaib ka sii yahay amaa amaaduna mahmaaday naaib ka sii tahay waa naaibatu naaibo wa bacdu intaa kadib fa haadaakani mukhtasaru waa mid mukhtasar ah oo la gaabiyey oo fil aslayni labadii asal ku sugan labadii asal ayuu ku sugan yahay waa usuulu diinka iyo usuululfiqhiga iyo wamaa ka macahumaa labadoodaa macooga ah oo muqadimaadka iyo takliidka iyo aadaabulfutya iyo khaatimada ah khaatimatu tasawuf buu xataa ka hadli doonaa xagga dambe uu inoogu keeni doono fa haadaa kani mukhtasarun waa mid la gaabiyey oo fil aslayni labadii asal ka warbixinaya iyo wamaa macahumaa waxa macooga ah ikhtasartu waxaan ku soo gaabiyey fiihi kan dhexdiisa jamca aljawaamici kitaabka jamculjawaamica la yidhaah ayaan ku soo gaabiyey jamculjawaamic waa jawaamicda iyo waxyaabihii wax jamcin jiray ayuu sii jamciyey waxaan filayaa inankiisuna sharax buu qoray la yidhaah manculmawaanic oo kitaabka uu leeyahy markii kitaabka jamculjawaamic loo bixiyey ayuu isna qoray manculmawaanic oo ku sharxay manculmawaanic waa mawaanicda kii manciyayey weeyi wax alla wixii kitaabka caaid ku noqo is yidhaa kii ishortaagayey weeyaan ee mawaanicda sii manciyayey ikhtasartu waxaan ku soo ururiyey fiihi kitaabkan dhexdiisa jamcaljawaamici kitaabka jamculjawaamica la yidhaa ayaan ku soo ururiyey oo lilcallaamati aqoon badanihii u sugnaaday ataaji subkiyi taaji subki la odhan jiray waa taaj ibnu taqiyudiin weeye asubki raximahullah taajudiin baa la odhan jiray aabbihiina taqiyudiin baa la odhan jiray raximahullaahu allaha u naxariiste eh wa abdeltu waan bedelay minhu kitaabkaa jamculjawaamica xaggiisa غayr almuctamadi muctamadka hayrkii waan bedelay walwaadixi ka waadixa ah hayrkii bihimaa iyaganaan ku bedeshay wuxuu ku leeyahay hadduu hayrulmuctamad yahay ama hayrulwaadix yahay oo kitaabka jamculjawaamici uu qaato masaa'il daciif ah waynu arki doonaaye ama uu qaataba meelo aan waadix ahayn oo cibaar cibaaradooda gumuud iyo qarsooni ay ku jirto waxaan ku bedeshay buu ku yidhi bihima bihimaadu waa bilmuctamad wa bilwaadix ka kayrulmuctamadka ana muctamadka aan ku bedeshay ka kayrulwaadixa ana waadixa ayaan ku bedeshay buu ku yidhi oo intaa jamculjawaamiciibaaban anigu la dheeraaday buu ku leeyahay maca ziyaadaatin ziyaadooyin ayaan keenayaa ziyaadooyinka oo xasanatin wanaagsan dheeraadyo jamculjawaamica aan la dheeraan doono oo kitaabkani uula dheeraanayo wanabahtu waxaanan ku baraarujiyey calaa khilaafi lmuctazilati muctazilada khilaafkeega bicindanaa innaga ay inagu khilaafeen muctaziladu haddaan nahay shaaficiyada meelaha ay nagu khilaafeen waanu taaban doonaa ayuu yidhi wa gayrihim iyo iyo muctasilada kayrkood bilasaxi ayaan kugu baraarujin doonaa ka sixada badan haaliban sida haalibka ah qowlka sixada badan ayaan kugu baraarujinaya haddaba ereyga cindanaa ah ee qolo waxay ku macneeyaan shaaficiyada oo sheekhu shaafici buu ahaa haddaanu nahay shaaficiyada muctasiladu waxay nagu khilaafeen annagaa kuu keenayna qolona cindanaada waxay ku macneeyaan ashcariyada ayay ku macneeyaan oo waxay yidhaahdeen sheekhu ashcari buu ahaayo cindanaadu haddaanu nahay ashcariyada muctasiladu waxay nagu khilaafsan tahay ayuu u jeedaabay yidhaahdeen labada qowlba way sheegaan wasamaytuhu kitaabkan waxaan ku magacaabay lubal usuuli baan ku magacaabay usuulka lubkiisii iyo dhuqdiisii raajiyan anigoo rajaynaya min allaahi ilaahay anigoo ka rajaynaya alqabuula aqbal anigoo ka rajaynaya وأسأله وحنا سؤالنا النفع نفع أيان سؤالنا به كتاب كان إلهي إغو أنفعه إنه فإنه إلهي خير مأمول ومثل إذي ديشك أغو خير كبضا وينحصر وحي كسو أروريا مقصوده كتاب كان مقصود كيس إيا أجيدديس في مقدمات مقدمات كان هره oo uu kaga hadlayo tacriifka usuululfiqhiga iyo xukunka iyo qaybihiisa muqadimaadkaas iyo asaxa iyo waxyaabo uu kaga hadlayo ayaa jira iyo wa sabcati kutubin toddoba kitaab toddobada kitaab afarta la deliishado midba kitaab buu ka dhigayaa kitaabka alkitaabo alqur'aana kitaab buu ka dhigi doonaa sunnada rasuulkana kitaab buu ka dhigi doonaa ijmaacana kitaab buu ka dhigi doonaa qiyaaska laftiisa kitaab buu ka dhigi doonaa oo alqiyaas kitaab isagoo ina odhanaya alqiyaas uu u bixiyey baynu arki doonaa waa afar ijtihaadka kitaab buu ka dhigi doonaa istidlaalkana kitaab buu ka dhigi doonaa ataraaji atacaarud wataraajiixna kitaab buu ka dhigi doonaa toddobadaa kitaab iyo muqadimadan ayuu kitaabka u markaa wayanxasiru wuxuu ku soo ururayaa maqsuuduhu kitaabka maqsuudkiisa iyo ujeeddadiisu fii muqadimaatin muqadimooyin buu ku soo ururi wa sabcati kutubin iyo toddoba kitaab muqadimooyin iyo toddoba kitaab ayuu kitaabku ka koobnaanayaa almuqadimaat in sha allahu tacaala cashirkeennii maanta intaa ayuu inoogu joogayaa wallaahu subxaanahu tacaala aclaa